بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله kitaabka halkan mukhtasarkii halkan ka bilaabanaya albacdi alxambali mukhtasarka ka bilaabanaya waxaan soo marnay afar beri kusoo jirnay muqadis shan beri afar beri muqadime iyo waxay ahayd iyo fasalku uu sameeyey muxaqiqu cali bin maxamed alcimraan u sameeyey in masalada kitaabkaad ku fahanto muhim bayna ahayd maslada ku saabsanayd jahliga iyo cududaarkiisa iyo waa masaail aada u dhib badan masaail aada u dhib badan masaail marka daqiiqad iyo hadal iyo go-aan looga gaari kara yar maaha masale u baahan tafsiil badan uu ku jiro wey marka inaad saa ula socotaan waxyaalaha ku saabsan jaahilka oo laga hadlayana inta badan waxa weye waa jaahiliga ku cudurdaar ma leeyahay mise ma laha dooda ugu badan meeshay ka taagantahay taas wey oo dad intay shirka ku dhaceen weliba leh shirki lama yihaahdo waxaa la yidhaha tacdiim alawliyaa baa liyaha orod iska soco waxbayna taqaanida ma loo cuudaarhaya oo jahaal ma la oranhaya laa yucdar shek dadka noocaasa cuudaar agtooda ma yaalo loona cuudaari maayo ayib culmaduna si fiican si fiican bay kaga hadleen laakiin la soco mas'alada ku saabsan qofku hadduu yahay xadiisulcahdi ama unashar baadiyati albaciida oo meela culamo joogin iyo ku barbaaro waxyaalaha jaahil ka noqon laba loo kala qaadaya hadday yihiin fi sharaa'ic oy ku saabsan yihiin cibaadaadka tusaalaan salaada inay waajib tahay garan waa zinadu inay xaaraam taxriimku garan waa inay xaaraam tahay khamradu inay xaaraam tahay qofka noocaasa lama tagfiirinahayo lamana gaalaysiinahayo lianno haadihi fi sharaa'ic mana uusan garanba maadaama uusan waxba samaynin shirki waxba kuma dhicin laakiin arrimahan wuxuu ka noqday jaahil taxriim wujuub mujaahid ka noqday waa loo cadaynahaya markii loo caday kabacdi haduu hadal ka keena dajaaxid buu noqonaya oo laakiin marka hore asagoo waxbaba ku dhicin oo waxba sawiranin isaga gaalaysiin isaga meesha ma taalo marka se loo kala fahmo marka masaa'il iska dhib ka socon wuxuu yidhi alxamdu almaxamid maxaamida iyo mahadu lilahi alla iu sugnaatay alladii allahaasoo yahdi hanuuniya man yashaa doono ilaa siraati mustaqiim jid toosan buu ku hanuuniyaa fanicma alhaadi fanicma alhaadu midka e, fanicma alhaadu midka hanuunintiisu na hanuuniyey ayaa fanicma alhaadu hanuunintiisu macnaha nicma haadide nicma oo ficlood garanaysaan e, maksuus e, madxi ka hadlaya madxi ka hadlaayo madxi ka hadlaaya bisanadadami bay ka hadlaysaa marka fanicma alhaadu waxaa nicmo yeeshay iyo khayr yeeshay alhaadu midkana hanuuninahayo midkana hanuuniyey oo allah ayaa khayr iyo nicmiya barwaaqo yeeshay wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha alla xaq lagu caabuda ilah xaq lagu caabuda inuusan jirin ila allahu alla shahaadatan baan qirayaa shahaadadaasoo tubarri u ka baryeelaysa qaailaha ciddi tiri min alilxaadi in uu ku leexdo ama qalloociyo asmaada ilaahay iyo sifaatka ilaahay iyo shareecadii diinta w shahaadadaasoo tubarri ka baryeelaysa oo ka nadiifinaysa qaailaha ciddi tiraahda min alilxaadi inuu diinta ilxaad ku sameeyo diinta qalloociyo oo leexiyo ka badbaadinaysa wa ashhadu waxaan kaloo qiraya anna muxamadan nebi muxamed cabduhu alla addoonkiisu inuu yahay warasuuluhu rasuulkiisa ergegiisa inuu yahay akrama alcibaadi addoommadakii ugu karaamo badnaa inuu yahay akrama alcibaad addoommadakii ugu karaamo badnaa inuu yahay baan qirahaya arsalahu alla wuxuu la soo diray weeye arsalahu arsalahu llah alla wuxuu la soo diray bilhuda hanuun buu la soo diray weeye hanuun ayuu la soo diray hanuunkan hadda iimaankiiba laga wadaa diin aqi diin aq iyo diin xaqaw diin xaqana waxaa laga wadaa inta badan alacmaal asaalixa ayaa laga wadaa marka rab wuxuu la soo diray arsalahu bilhuda hanuunba la soo diray wadiin alxaqi maxaa loola soo diray liyudhirahu inuu ka kormariyo oo ka muujiyo cala diini diinahoo dhan kulli dhammaantiis w cala diini kulli eh, ism diin waxa la yihahdo dhan inuu ka kormariyo walow kariha ha aqoonsadeen oo ha karaahaysteen ahlulcinaadi kuwa cinaadka iyo mucaaradada iyo madaxtaagka oo saaxiibka ah habad ha dhibsadeen falahu nebigu wuxuu leeyahay alfadiilata dheeraad buu leeyahay dheeraad buu leeyahay oo ambiyada iyo rususha ayuu wax la dheeryahay weeye iyo bini aadanka kalaba iyo wlwasilati ay wlmanilati wlwasila wasilaguna waxaa laga wadaa almanzilatu warutbatu baa laga wadaa manzilo iyo rudba caaliye ah ayuu nabigu calayh salaatu wasalaam leeyahay iyo wlmaqaamu buu leeyahay almaxmuudu maqaam la mahadiyey wlmaqaamu makaanu qiyaam buu leeyahay maqaam la istaago almaxmuudu la mahadiyey ayuu leeyahay oo dee dadka markii qaarna intii janno lahaydna janno loo diro intii nahaar lahaydna naar loo diro macsharka laga kala dareeriyo meeshaas waa maqaam nabiga lagu mahadiyo waliwaau lxamdi calankii mahadda iyo bandiiradii mahaddana alladii kaasoo taxta waliwaai alxamdi buu leeyahay waliwaai alxamdi buu leeyahay falahu lfadiilatu wlwasiilatu wlmaqaamu maxmuudu waliwaai alxamdi buu leeyahay alladii liwaa alxamdigaaso taxtahu hoostiisa ay ahaadeen kullu xaamidin ana kulla xamaadin xamadu mid kastoo mahad badan mid kastoo alla mahadiya caalamka nebi maxamed hoostiisay joogaan halkaasay taagan yihiin sala allahu allah amaan caleyh dushiisa wa calaa aalihi qaraabadiisa iyo aalkiisa intii rumaysay afdalu salawaati salaada ugu fadli badan wey wa adyabuhaa kuwa ugu tiibsanoo ugu carabta badan wa axsanha kuwa ugu wanaagsan wa askaaha midda ugu tahiran allaha ammaano salaatan wa salaaman weeye salaad ammaan iyo wasalaam nabadgelyo daa'imayni oo joogtaa ilaa yowmi tanaadi maalinta isu dhawaaqashada maalinta isu habarwacashada iyo isu dhawaaqidda laga gaarahaya wey ayb marka yowm tanaad maalinta la isu dhawaaqayo aljanna halnaarka ay la hadlahayaan ahlujannaha loo yeerahayo jannada gala la leeyahay ahlunaarka loo yeerahayo naarta gala laysu dhawaaqayo yowm tanaad wa bacdu intaa ka gadaal intaa ka gadaalo basmaladaas iyo xamdaladaas iyo tashahudka ka gadaal fain allah alle arsala waa soo diray nebiyahu muxamadan wuu soo diray sal lahu alay sl soo diray wa hadaana waa nugu hanuuniyey bihi asagu nugu hanuuniyey sababi alle nugu hanuuniyey hanuunkii khayrkii ayuu alla nuga tusay wa akhrajanaa waa nooga soo saaray waa nooga bixiyey bihi bisababibu alla nooga saaray min aulumaati mugdiyaalbu alla nooga saaray weeye iyo madow ila nuuri iftiin iyo dhalaalbu ilaahay subxaana wa tacaala noo saaray wey wa ama wa aataana waxaa noo yimi bibarakati risaalatihi risaaladiisa barakadeeda iyo khayrkeeda barakadu de waa shaygu inuu kordho oo bataa la yihahda wa aataana bibarakati waxaa noo yimid wey bibarakati risaalatihi risaaladiisa barakadeedii iyo wa yumni sifaaratihi yumni yumni iyo baraka waa isku macno yumnu walbaraka bimacna waaxid iyo wa yumni barakadii weeye sifaaratihi ergeynimadiisa wey macnaha sifaara oo siinka la kordhigo iyo iyadoo la godo dhowdoo la isticmaali karo laakiin eh, waxaa ka fiican in markii halkaanka laga hadlayo ergeynimada laga hadlayo siinka loo sugo ole sifaara marka waa yumni sifaaratii ee ergeynimadiisa waxaa nagu soo gaaray wey ila nabigu ergeyu ka yahay alla xaggiisa ka socda alla soo diray alla soo diray macnaha safiir marka lagu yidhi asifaara huwa camalu safiir si wax loo fahmo asifaara hiya camalu safiir wey liannahu maxaa jeeda safaara jirta wahuwa maqari wa maqaam alcamal diblomaasi tusaale ahaan safaaradu meeshay degan yihiin safaara la yihahda ama sifaara waxaa tirahda waa meesha diblomaasiyadu degan yihiin dayib safiirkuna waa kee waa qofka hawshaan u qumahayo wuxuu samaynahayo maxaa wuxuu qabanhayo hiya sifaaratun waa inuu ergey yahay oo wasiil ka yahay oo dabqaado ka yahay ciddi soo dirsatay ciddu la joogo marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waa yumni sifaaratihi ergeynimadiisa barakadeedii waxaana soo gaaray khayr addunya waalaakhira khayrka adduunyada iyo aakhirada ayaana soo gaaray walmutacarib qofka u bambaxa lijaanibi dhinaciisa qofka nebigu u bambaxa wlmutacarid qofka u bambaxa oo aada lijaanibi dhinaca nebiga calayh salaatu wasalaam jaanibkii alrafiici sareeyey yajib oo macnaha tacniyo wlmutacarid qofka u bambaxa oo tacniyo oo wax ka sheega oo dura lijaanibi rafiic dhinaciisa sareeya nebiga calayh salaatu wasalaam yajib waxaa waajibaya bayaanu in la cadeeyo xukmihi xukmiisa qofka in la cadeeyo nebi maxamed dhinaciisa qofka u leexda oo tacniyo wax ka sheega ama dura xukunkiisa waa in la cadeeyo iyo wamaa yajibu wixii waajib ah calayhdiisa noqonahaya oo min anakaali xanuujina wey ama ciqaabida wey nakaalku weeye waa cuquuba qofka lagu rido liyactabira ayruhu cuquubo aan la arag oo la maqal oo adag liyactabira ayruhu ayaa nakaalka la yihahda ayb marka yajib waxaa waajibahay bayaanu xukmi qofka xukmiisa in la cadeeyo mutacaridka ah iyo wamaa yajib caleyh waxa ku waajibahayo oo min anakaali ciqaab ah iyo xanuujin intaba nikaalku eh, mararka qaarkoodna wuxuu noqdaa xanuujinta ayuu noqdaa laxabinta iyo alamka ayuu noqdaa labadaba waa noqdaa marka wixii ku waajibayo oo ciqaab iyo xanuujin iyo xanuuna in la caddeeyo walmaqsuudu ujeedadu hunaa markii halkan lago kitaabkaan kitaabku muxuu ku saabsan yahay mowdic alkitaab walmaqsuudu hunaa halkan ujeeddadiiy dantu waxaa weeye muraadku in la caddeeyo kitaabkaana uu ku socdaa bayaanu in la caddeeyo alxukm xukunkii in la cadeeyo xukunkii asharciyi xukunka sharcigaaw xukunka sharciga oo diinta ilaahay ay qabto oo diinta nabi axmed loo soo dhiibay ay qabto alladii xukunka sharciga oo yuftaa la fadwoonayo biha isagaba wa yuqdaa wax lagu xukumayo halkaan iyo kitaabkan wuxuu ku saabsan yahay xukunka sharciga oo diinta ka yimid oo ah qofkii u banbaxa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xukunka la fadwoonahayo oo la xukumahayo xukunka sharciga oo la fadwoonahayo lana xukumayo qaadigu xukumhayo muftiguna fadwanayo qaadiguna xukumhayo wayajib oo sidoo kale wayajib ku waajibahaya xukunka sharciga sidoo kale wayajib ku waajibaya calaa kulli axadin qof kasta oo muslima alqiyaam inuu u istaago bimaa amkana waxay suurto gasha minhu xukunka uga suurta marka wyajibu calى kuli axadi alqiyaamu bima amkana minh xukunka wuxuu ka fulin kara arrinta wuxuu ka qaban karo qof walba wuxuu waajib ku ah la cadeeyaa raba wallahu allana huwa alhaadi waa midka kugu hanuuninay kugu hanuunayo huwa alhaadi midka kugu hanuuniyo wey ama haadi hanuuniyaha wey ilaa sawaa'i sabiil jidka bartankiisa wey wasat ariiq jidka bartankiisa midka kugu hanuuniyo dadka kugu hanuuninayo wa huwa kitaabku kitaabkana isagaa muratabun waa mid loo tartiibiyey calى arbacati masaaila afar masalo afar masala inuu tartiibsan yaha w masala ula masala aaniya masala aalia masala rabic masala sudabiyalaw o muratab waxaa loo tartiibiy laysu daba dhigay calى arbacati masaail afar masalo alula almasala اlula masalada koowaad waxaa weeye fii ana saaba midka nebiga caaya calayhi salaatu wasalaam tacniya yuqtalu waa la dilahayaa sawaan waxaa siman oo jin ah kaana ahaya musliman aw kaafiran la kala qaadi maayo ama kaafir ahaado ama muslim ahaado nebi maxamed qofkii caaya waa la dilahaya hadi masala uula almasala aaniya waxaa weeye annahu amar yeeshaana yambaqii waxaa habboon qatluhu kaa in la dilo nebi axmed qofka tacne wax ka sheega in la dilo ayaa waajibo weeye waa in kaana dimiyan dimiga ahado gaal dimiya oo gaalnimadiisa aanu ogolnahay de ogolnahay maxaan ka wadnaa annaga nugu dhex noolaado nagu dhex noolaado lianno gaaladu waa anwaac wey gaaladu waa anwaac minhum dimi oo muxuu yahay qof dadka muslimiinta ahlulkitaab ah oo dadka muslimiinta ku dhex nool yahuud iyo nasaara muslimiinta ku dhex nool jinsiyana laga qaadayo xukunka shareecadana ku dureersanahayo kaas waa dimi wey mid waxaa kasoo horjeeda muxaarib baa kasoo horjeeda cadow ah badan ku lisayna ka isaga maxaa kaloo jira waxaa jira musta'man baa jira mid amni la siinahayo inuu noo yimaado risaalo u wado safiir yahay waraaqo u wado kabacdina uu noqonayo dintiisa uu qabsanahayo ganacsi u wato caafimaad u yimid waxbarasho u joog bacdina uu naga tegahayo dad noocaasa ayaa jiro marka hadduu dimiga anaga nagu dhex nool yahay oo nala joogay nebigana u acanayo waxaa weye yajib qatlhu isna waa dilo ahaaliatu masalada saddexaad waxaa weeye fii xukmihi xukunkiisa weye xukmu saaq idaa taaba markuu toobad keeno dimigaukmi dimi idaa taaba markuu toobad keeno xukugiisu muxuu noqonaya gaal buu ahaa dimiga oo nagu dhex nool nebiguu acaniya markii la qabtay oo markhaati ku cadaaday wuxuu aslamtu wa tubtu can kufri washirki wasabr waan ka toobadkeen xuggiisu muxuu noqonaya ma la aqbalahayaa mise lama aqbalahayo ayana waa laga hadlaya almasala araabic masalada afraad waxaa weeye fii bayaani in la caddeeyo asabbi caydi in la caddeeyo maa huwa alxubi maxaa sabbi la yihahda goormaa la odhan karaa qofkaanu nebiga ugu caayay iyo ma caayo laanno shayga caydaaho la soco ma aha shay aayad qur'aan iyo xadiis ay kuu sheegayaan oo kuleeyihiin kanaa cay la yihahda kana cay lama yihahdo caydu waa shay curfi ah oo dadku shay waxaa jira cay u yaqaanaan waxaysan cay u aqoon marka goormaa la odhan karaa shaygaana waa cay taasaa rabaa in la taqriiriyo oo la subo oo la sugo oo dood badan ka taagan tahay fii bayaani sabi maa huwa sabigii caydu muxuu yahay in la caddeeyo ayaduna waa mas'alo afraad wey alula almasala lula masalada uula marka waxa weye ana man sabahu sala allahu alay sl nabig ilahi qofkii caaya min muslimin oo muslim ah wa fainahu yajibu qatluhu kaas in la dilo ayaa waajibaysa adduunka waa in dhaafiyo ka ma badbaadaan baa usoo baxday adilu marka kabacd shekh islam tamiya sheegi doonaa adiladaas ijmaac iyo kitaabka qur iyo sunada nabiga calayh salaatu wasalaam iyo qiyaas intaba uu keeni doonaa ijmacan uga hormaraya kabacdina wuxuu keeni doonaa aayad qur-anka iyo xadiistowa wuxuu yidhi haadaa midkan asaga oo in qofkii nabiga caaya muslim iyo gaal midku ha noqday la dilahayo madhabu caamat culamaa culimada caamadoodii meeshay u badnaayeen caamat culamaa manaa caama waxaa la ohan karaa marna ijmac culamaana waa la yihahdaa marna meeshay u badan mucdamkooda iyo ayaa la ohan karaa ayb marka haddana ijmac baa laga wadaa haddana ijmac baa laga wadaa hada madhabu caamat culamaa culamada kulankoodii weeye madhabkoodii qaala ibnu mundir wuxuu yii maxamed ibnu mundir ibnu ibraahim wuxuu yiri ashaafici wuxuu yidhi ajmac alculamaa macnaha waxaa lagu tiriya ibnu mundir kitaabkiisa alawsad iyo ishraafka iyo iqnaac iyo ijmaacayo min aclam innaasi min aclam naasi alijmac walikhtilaaf masaaisha la isku hayo iyo kuwa lagu kulmay dadka ugu aqoonta badan oo ilahay faragu ka mid yahay wuxuu yidhi ibnu mundir ajmaca waxay ku kulmeen weeye cawaam culamaa ee caamat culama wa jamiic culamaa w ajmaca cawaam culamaa macnaha jamiic culamaa buu ka wada waxay ku kulmeen calaa ana calaa man sabbahu alqatlu wey calaa ana calaa saasaa qoran asalka saarmasuul kitaabka weyne saasaa ku qoran kana saana ku qoran marka ajmaca alcawaam culamaa waxay u baahanta marka kitaabkiisii kutubtiisii awsadka iyo ishraafka midna ma hayo midna labadiiba maqan yihiin marka haddii laga fiirin lahaa waxaa suura in icbaarusan ka bedelnaan baa dhici karta oo laga soo naqliyo labada midna ma hayo midna ma hayo ajmaca alcawaam culamaa ku kulmeen way calaa ana inay dushiisa ahaatay calaa man sabahu nebiga qofkii caaya alqatlu in la dilo culimmadu waxay ku ijmaaceen calaa ana man sabahu alqatl in la dilay culimadu ku ijmaaceen qaalahu warkaa waxaa jiro ijmaacaa yiri oo xikaayooday maalikun imaamu maalik imaamu daaru hijra waleyth leyth ibnu sacd alfahmi ayaa imaamu ahli misr ayaa sidaas yiri wey wa axmed axmed ibnu xambal wa isxaaq wa shaafici faman naas yaa harayba cid hartay miyaad garanaysaa cid hartay majlis jar meesha lagu kala baxa isxaaqna waa isxaaq raawi alxandali imaam ahli quraasaan macnaha nadiiru imaam imaam axmed oo shaafici way asaguna la soco imaam mujtahid oo mutlaqa wey imaam shaafici iyo axmed ayuu la mid yahay isxaaq rawi haddaad maqasho iyo waa shaafici hawshaasay qabaan waa xukiya waxaa laga xikaayooda can nucmaan abu xaniifa eh, ibn sawta waxaa laga xikaayooday weeye laa yuqtalu la dili mahayo addimiyi dimiga la dili mahayo abu xaniifa asaga waxaa laga xikaayooda oo dhinac u boodo wuxuu yidhi dimiga la dili mahayo lannahu maa huwa calayhi min alkufri rahan buu la mid yahay acdam kufriga gaallamadiiyo shirki ku sugnaa unbuu la mid yahay sabigan waa isaga laftiisii waxama dooriyo wey maxaa eh, kufri balas kufri insaawi kufri wey kufri kufri haddii lagu daro maxaa soo baxaya kufri insaawi kufri wey marka marka hore gaal buu ahaa haddana gaalnimadii wey saas yiri wey laakiin gaalnimadu waa kala duwanta markii hore gaalnimo mujaraduu ku jiray laakiin hadda gaalnimo muqalada ku jiraa wey wabilmunaasaba inaan baraarujina waa ahayde kufrigu waa anwaac kufri mujarada iyo kufri muqaladaa jira ridda mujarada iyo ridda muqaladaa jiro kufriga mujaradkaa muxuu yahay kufriga dimigu uu ku jiro oo ilaahay ku kufriyo gaalima shirkiga gaalima ku jiro waa kufri mujarado laakiin hadduu rabbi caayo rasuulka caayo muslimiinta uu dhibo muslimiinta jaajuuso waad arki doontaan waxaa weye kufrigiisu waa isbedelahayaa kufri muqalladu noqonahayaa waana la dilhayaa cahdigiisina waa burahayaa lana dayn maaya waa la kala tuurahayaa sidoo kale riddadu hadduu qofka hadda diinta ka baxo walciyaadu bilaah wax kalena uu samaynin waa laga toobad aqbali waa la soo qaban waa la waanin walahi ka cabsaa la odhanaya xirma qabowja maxaa kugu dhacay wax kaa noqdan baa loo orma ma waajibaa ah, mise waa sunno waxaa weye waa laysku hayaa waa laysku haya culamada qarn waxay leeyin waa waajib saddex beri laga toobad aqbal qarna waxay leeyin waajibana waa sunno si kasta haatee taa laakiin hadduu intuu ridoobo uu nebiga caayo ama nebiga caydisaba uu ku ridoobo ku gaaloobo muslimiinta uu dhibaateeyo waxaa midda iyada waaa loo yaqaana ridda muqallada loo yaqaanaa mana badbaadahayo hadduu tusaalahaan ka dad dilo dad buu muslim buu dad buu dilay lagu leeyahay kabacdi bannaanku u booday gaaladuu u tegay gaalnimo cadaystay haddana kabacdi duulaan buu nagu qaado muslim buu naga hadhow gacantaan ku dhigna nabadtooda aqbalahaya maya kaasiga toobad male waxa la weydiinahaya ma jira loo dilay kaasiga marka abu xaniifa wuxuu inuu ku yidhaahdo markii hore gaalnimuu ku jiray marka tii inbuu ku jiraa laakiin waxaa lagu bushinaya laleeyahay gaalnimadiisii way korortay wey way korortay nebi maxamed buu u marka lama daynahayo marka xuki can nucmaan laa yuqtalu dimiyi dimiga la dili mahayo xaka wuu xikaayooda abubakr alfarisi ayaa xikaayoday wadaadka shaaficiga axmed ibn xusein ibnu sahl axad aimati shaaficiya saddex boqol iyo kontonkii dhintay kutub musanafaad nafci badan ayuu leeyay nin caalima ah, ayuu ahaa weeye balkhiya ahli qurasaan halkaas madhab shaafici aad uga nashriyeey ninkaasa wuxuu xikaayoda min asxaabi shaafici kamid ah wuxuu xikaayooda ijmaac almuslimiin muslimiintu inay ku ijmaaceen calaa qatli man saba nabiyi sal la nabi maxamed qofkii caaya in la dilaya ku ijmaaceen hawshaas xikaayoodayo kamaa ana xukma man qof xukunkiis u yahay saba caayay ayrahu nebiga ayrkiis caayay aljalda la jaldiyo wuxuu yidhi hawshu waa labo waa inaad kala fahanto muslimiintu waa labo ima nebiyu wa ima ayri inuu nebi yahay muslim nebiguso muslim ma aha waa muslim raslmuslimiin wey inuu yahay qof nebia inuu yahay nebi inuu yahay qof nebi de markaan leeyahay ambiyadu waxaan rag ma noqdaan ibn baa ku qaldamo yidhi haweeneyd waa noqotaa nebi almuhim inuu yahay nebi muslim iyo inuu yahay caamatlmuslimiin inuu yahay dadka muslimiinta oo wuxuu ku yidhi hadduu nebi la caayo huwa qatlu waa dil muslim haddii la caayo kale axadulmuslimiin la caayo huwa ljaldu weeye waa qadfi in la marka labadaa xukun weeye buu kala socdaa so hawl maaha wadaadkaa si fiican ba kala dhigay wuxuu yidhi wadaadkaa wuxuu yidhi ijmac almuslimin bay xikaayooday calaa qatli man saba nabiy sal ala ala nebi maxamed qofkii caaya gaal ee muslim wuxuu rabaa kala qaadin hadda asaw lakin waa kala qaadi doonaa kama ana xukma man qof xukunkiisu u yahay saba oo dhaleeciyey oo qadfay hayrahu nebiga keyrkiisu qadfay aljalda in la jeldiyo oo la karbaasho u yahay saas xikaayo wuxuu ku yidhi imaamu wa hada ijmaacu ijmaacaan buu ku yidhi ijmaacan uu xikaayooday abubakar farisi uu xikaayooday abubakar farisi uu xikaayooday maxmuulun waxaa lagu xambaaraya lagu socodsiinaya inuu yahay calaa ijmaaci sadri اlawali min ataabiciina wاsaxaaba inuu yahay waxaa lagu xambaaraya ijmaacan uu sheegayo calaa ijmaaci sadri اlawal qaybtii hore wey sadri ummadda qaybteeda hore wey sadri اlawal qaybteeda hore wey sadri awal de ummadda waxaa loo jeedaa min asaxaaba wataabiciin baa lagugu sheegay annaga hadda waxaa noo qoran min ataabiciin wasaxaaba baa noo qoran waana khaldan tahay wey liannu asalka waxaa ku qoran min asaxaabati wataabiciin saasaana saxwa in la yiraahdo hada ijmacu maxmuulu calaa ijmaaci satri wali satr awal qaybtii hore ummadda weye oo min asaxaabati saxaaba kuugu bayaansan iyo wtaabiciin taabicin ku bayaansan marka asalkana saasaa ku qoran macnuhu saau sax ku yahay marka taabiciinta in la soo hormariyo saxaabadiina gadaal la geeyo sax maaho xataa muxaqiqu kumuusan baraarugin xaqu ataa kumuusan baraarugin qaala hadalkaa waxaa yidhi shekh islaam taymiyaa yidhi qaala saasuu yidhi shekh islam taymi manaha wuxuu yidhi ijmaacan uu xikaayooday abubakr faris waxaa lagu xambaarahayaa inuu yahay ijmaacii min asaxaaba wataabiciin oo taa waxaa loogu duurxulahayaa abu xaniifa warkii laga xikaayooday waa la tuurahaya waxaa la leeyahay sabaqaka bihaahee cukaashaa kaaga hormaray marka khilaafka uu keenay abu xaniifa oo la yidhi waa xukiya can nucmaan la yidhi laa maxala lahu min alcraaq saxaabo iyo taabiciin baa kaa hormaray warkaaguna meel ma haystay isla waa marka ijmaaca khilaafka abu xaniifa laga soo guuriyey masalada ma saamaynhayo ma saabaynayo saas laga wada qaalow hadalka waxaa yidhi saa wax ku tafsiiray sheekh islam baa ku tafsiiray buu yiri aw ama maahane annahu e, abubakar farisi araada wuxuu la doonay weeye ijmaacahum ay culammadu ku ijmaaceen iyo ummaddu ku ijmaaceen calaa wujuubi qatlihi saabiga calaa wujuubi qatlihi qatli saabi wey idaa kaana yahay musliman muslim hadduu yahay muslim hadduu yahay macnaha kala qaadaynaa ijmaaca waxaa lagu xambaari laba wejiba loo tafsiir baa gelinaya inuu yahay ijmaacu sadr اawal min alumma oo saxaabiya taabiciin uu yahay wey abu xaniifa ciddii la midana aan loo joojinayo khilaafkooda taa waa tafsiir waana fiicanya tafsiir kalaad waxa weeye in ijmaacan lagu xambaaro waxaa laga wadaa qofka muslim sheeganayay oo nebi maxamed aayay oo aflagaadeeyey waa la dilaya itifaaq almuslimiin wey min asaxaaba wataabiciin wa ayrim oo xataa abu xaniifa ku jiro waa la dilaya amaa dimi soo khilaaf baa ku jiro marka faantimada sida wa loo kala fasiray labadaa tafsiir baa gelahayo marka ama ma ahane annahu abubakar eh, farisi araada wuxuu la doonay ijmamuslimiin eh, eh, wuxuu la doonay ijmaacahum ee ijmac muslimiin wey hadda la soco muslimiin hor la kugu soo sheegay calaa wujuubi inay waajib tahay qatlii qatla saabi wey idaa kaana musliman hadduu yahay wakada sidaa ayada ah oo hadduu muslim yahay in la dilahayo lagu ijmaacay ayuu qayadahu ku qayday oo ku dabray weye oo ku guntay alqaadi ciyaad wey qaadi ciyaad ciyaad ibnu muusa ibnu ciyaad weeye qaadi ciyaad almaliki ad garanaysaan weyde ninka caalimka ahaa weeye iska lahaa xuquuq ashifa bixuquuq lmustafa iyo keyrkeedba saxiix muslimka sharxiisana iska lahaa asaguna sidaas ku qaydayo wuxuu yidhi qofka muslimka hadduu nebi maxamed caayo biitifaaq almuslimiin waa gardoobahayaa waana la dilahayaa ijmac la dayn maayo toobadkeena waa nacnac masconka la dilaya ama hadduu yahay dimi khilaaf baa ku jira weeye khilaafkaas maxaa xoog badan waxaa xoog badan oo saxiix isna in la dilahayo qaala isxaaq raawi wuxuu yiri ajmaca almuslimuuna muslimiintu waxay ku ijmaaceen ana man saba qofkii caaya allah alla caaya aw saba rasuulahu rasuulkiisa caayo weeye aw dafaca dafciye oo turo yac yiraahda shay an buu dafciyey oo diiday oo mima shayga kamida anzalahu anzala Allah alla soo dejiyay wuxuu dafciyey oo tuuray oo diiday ilaahay xukunku soo dejiyo waxaad ka tiri kuwa maanta markii la shareecada la isku xukumo diinta la isku xukuma war diin waqtiga la isku xukumo warga nagadu ku dhahay maxaa ka tiri لانه دفعوا ما انزل الله عز وجل جمله وتفصيل ودين maxaa dhahaysaa لانه hadaysan diidanayn soo la isku xukumay ha la isku xukumi lahaa ayaguna waa ku dhawaaqi lahaayeen ummadana waa u ogolaan lahayn bal ciddi oo ha loo hogaansamo waaba la dilayaaba masladu ma aha masala caruur iyo ay ka sheekaynaysa maaha masladu waa masaaish inad fahantaa macnahay ku fadhido ayib ajmac almuslimin waxay ku ijmacaan ina man saba allaha aw saba rasuulaha ow dafca wuxuu dafciyey oo diiday oo tuuray dafcintu marka ama ficil buu u diidayaa ama qowl buu u diidaya qowl hadduu diido yihah ma ogolan iyo hadduu ficil u diido la kala qaadi maayo labada waa lamdu aw dafaca shay-an mima anzala allah alla uu soo dejiyey aw qatala wuxuuba dilayba nebiyan buu dilayba nebi buu dila waaba tilaabayba nebi la dila agee joogta walciyaadu billah nebi la dila agee joogtaa aw anahu eh, qatala nabiya anahu kaafirun kaa asaga kaafir weeye looma kala harin muslimiintu uma kala harin wa in kaana haba ahaado muqiran mid qirsan oo ogol oo la taaganba bikulli maa anzala allah wax kastoo alla soo dejiye waa ogolahay buu leeya muxuu sameeyey allu caay rasuulku caay shayguu dafciyey oo wix alla soo dejiyey ka mida nebiguu dilay kaafir bilaahi alcaiim wain kaana muqiran mid qirsan oo ogolba haba noqdo bikul maa anzala wuxuu shayguu diiday shayguu diiday oo inkiray mooga ama uu dafciyey mooga inta kale waa ogolay wuxuu leeyahy salaada in la tukado la soomo oo la xaajiyo oo gabdhaha la guursado oo nikaax lagu marso oo sinadu xaaraanta waa ogola laakiin in kitaabka laysku maamulo diinta laysku maamulo ma ogoli wain kaana muqiran wey bikul maa anzala wax walba waa ogolahay laakiin maanta diin layskuma maamuli karo mana isku maamulayno lamana jaan qaadi karne naga duwa buu yiri halkaasu gela baabkaas ku tagaya kaas marka saabigoo jeeda ijmaacaasa yiri ninka la yihado isxaaq ibn rawi qaala wuxuu yidhi xamad xamad iyo axmed labadaba de la yih waa lasu xamad miyaa loo badan yahay qaala khaaabiyi abu sulayman wuxuu yidhi laa aclamu ma ogi qof ma ogi yidhi isku khilaafo isku maandhaafay fii wujuubi qatlihi saabiga in la dilahayo oo unuunka loo guduudinayo laba qof oo isku maandhaaftay ma ogi baan wawsha ayada qaala wuxuu yidhi abu sulaymaan la aclamu ma ogi buu yidhi axadan qof ma ogi buu yidhi rag iyo dumar wuxuu raba ahaaday ikhtalafa isku maandhaafay fii wujuubi qatlihi in la dilo inay waajib tahay waad ogtiin kutub badan oo nacfi badan buu ley hadalkan hadda macaalimu sunanka abu daauudka ayuu ku qoran yahay wa qaala wuxuu yidhi ibnu eh, suxunan wuxuu yidhi maxamed ibnu cabdisalaam ibnu suxunan ibnu sacadka la yihahdo maalin weydna khalad baan galay midna baraarujin waxaan sheegay eh, risaalatu mansab nabi calayh salaatu wasalaam ibn abi sayd alkayrawaani inuu leeyahay baan sheega aa bayna ahayd wadaadkaana iskale wadaadkaana iskale wadaadkaa shuqulkumale wadaadkaana iskale wadaadkaas ibn abi sayd alkhayrawaani waa mutaakhir saddex iyo sideetan ayuu dhintay wadaadkana mutaqadim weeye laba iyo lixdi meelahaas ayuu dhintay ardadii imaamu maalik baa ah sheekh u ahayd abu muscab zuhri culamo u ahaw wadaadkaas aabbihii la niqaashi jiray aabbihii iyo asagu laba ahayd doob baa labadooda loo xiri jiray markaas la dhegaysan jiray oo la dhexdhexaadin jiray laba faqiih oo isdhashay ayay ahay waa abi cabdisalaam ibnu saxnuun ayib wuxuu qaala maxamed ibnu saxnuun wuxuu yidhi marka saxnuunku waa awowga weeye abi cabdisalaam oo caalim ah waa isaga la niqaashi jirin ajmaca waxay ku ijmaceen ku kulmeen alculamaa culamada muslimiintu waxay ku kulmeen anna shaatima rasuul nebi maxamed ninkii caaya shaatim shatmi iyo sabbi waa islamidi wey ashatmi wasabbi waa isla macno wey bilmunaasaba wadaadba maal wadaad maadan sheegin kitaabkan saarin masluub maxaa laga wadaa saarim maxaa laga wadaa saarim waxaa wey saarim huwa sayf wey asaarim huwa sayf wey seeftu huwa sayf wey laakiin laha macaani midkan waxaa laga wadaa asayf alqaaicu albataaru almaashi baa laga wadaa waa seef laakiin seef saawira ma aha seef meesha lagu kirkirhayana maaha muxuu yahay waa seef cidday taabato ka dhex dusaysa sidaa daraaddeed shekhislam ibnu taymiya maadaama uu baaric iyo xariif yahay waa isaga leexday asayfulmasluul seef seefta waa laga inay saawi noqoto wax karayn muxuu maya ma yeelaan warkaas subkii meeshay mareen iyo qeyd ma marin muxuu yidhi asaarim lmasluul masluulkuna maxay tahay waa la siiba galkaa laga siibay kabacdina waa lagu dulhayaa warkaas ay noqonaysaa marka waa seeftii gooynaysay gooyihii weeye oo lagu dulhayey yay dul saaran tahay ninkii nebi maxamed taabta ay dul saaran tahay seef marka aan joogsanayn haddii lagu dul saaro da kaa dhebaxaysamarka sacnuhu wuxuu yidhi ajmac alculamaa waxay ku ijmaaceen ana shaatima rasuul nebi maxamed ninkii caaya almutanaqisa lahu oo liida oo dura kaafirun almutanaqis macnaha nebi maxamed ninkii dura oo liida ninkaa asaga ah kaafirun wey ninkaa asaga ninka maxamed ibn cabdisalaam ibn sacnuun waman shaka qofkii ka shakiya oo ka istaaga fii kufrihi kaa gaalnimadiisa ciddi ka istaagtana kafara isna waa gaaloobahaya nebi maxamed ninkii caaya horta waa gaal biijmaaci lmuslimiin ninkii nebi maxamed caaya dura liida acniya kaafir ijmaac lmuslimiin ayada agga utu maslada ayadaada waxaa kuu yimid ninkii saa sameeyey ninkii gaalnimadiisa ka shakiya kaafir bilahi cadim ka daba tuurbi tareenkooda tuur labadaba tan waxay marka kutusaysaa wadaaddaa waxay dhaheen man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir waxaa keliya loo daliilsan karaa hadduu yahay kaafirka asliga ah. oo macnaheedu yahay haddii qofku yahuud iyo nasaaro uu ka shakeeya kufrigooda ayaa la oran karaa man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir la ohan karaa laakiin hadduu yahay qofku muslim uu yahay kabacdina mas'ale uu ku gaaloobo oo saa lagu takfiiriyo qofkii takfiirin waaya lama gaalaysiin karo lamana dhihi karo man lam yukafir kaafira fahuwa kaafir lama ohan karo hada khata sheekh ada khaa waaa laga hadla halkan muslin iyo gaal midna kala qaadi maayo muslin asagoo ah hadduu nebi maxamed tacaniyo xataa tubtu ilaa rabbi ha yiraahdo waxaa weeye qoorta la qaadahaya kaafir buu noqonaya noqonhaya cid aan ka shakidana gaal buu noqonaya waman shakka fii kufrihi kafara isna waa gaaloobaya buu ui maxamed muscanuun ijmaac muslimiinta ibnu taymiya waa ku daldala waxba ku dheeraan maayo ijmac waa iska cadi wuxuu ku yidhi ibnu taymiya wa taxriiru lqowl qowlka taxriirintiisa iyo sugidiisa iyo tamyiiskiisa waxaa weeye tirfaxyatiridiisu waxaa weeye annasaab hadda wuxuu rabaa inuu kuu tirfaxya tiro oo kuu guntimo tiro kuu kurtuma tiro aan kala qaadno saabigu inuu yahay muslim sheeganaya asal inuu muslim ahaa iyo inuu dimi ahaa hadduu muxaarib ahaa lagama hadlayo gaal muxaarib hadduu ahaa lagama hadlayo isaga xagga u suturu kaasaga waa ku daayey lagama hadlayo marka dagaal baa noo dhexeeyey dagaalku dagaal kusii daray asaga kusii daray marka asaga lagama hadlayo marka hadda wuxuu inuu taxriiru qowlku wuxuu rabaa inuu kala qaado inuu saabigu inuu muslim ahaa iyo inuu dimi hadda inuu kala saaro oo taxriiru qowl qowlka loo dhiraan waxa weeye anasaaba midki nbigmidki anasaaba almuslim midka caytamay oo muslimkaa yuqtalu waa la dilayaa bilaa khilaafin khilaaf la-aan horta masalaa dhinac ka kana naso hadduu qofku muslim ahaa nebigana uu caayo yuqtalu biduuni khilaafi bilaa khilaaf waa la dilay wa huwa madhabu aima alarbaca madhabka aimada arbacada ay qabaan wey iyo waayrihim min aculamaa culmada kana saasay qabaan hadduu saabigu muslim yahay yuqtal biduuni khilaaf weeye madhab aima waayrihim wain kaana dimiyan hadduu yahay soo maaha in kaana dimi haduu yahay u imow wain kaana dimiyan hadduu yahay qutila waa la dilahayaa aydan ku noqonaye cinda maalikin wa ahli madiina maalik agtiisa waa la dilahayaa iyo fuqahadii ahlilmadiine ahaw fuqahau sabca soo ma garanaysin a'ima iyo culimmadii madiino oo min asaxaaba ansaar muhaajiriin awlaad lansaar walmuhaajiriin oo magaaladii madiine fadhiday madhabkoodii iyo madhabka maalik waxaa weeye yuqtal waa manbac alwaxyi waa meesha nebi maxamed joogay u soo hijrooday daaru hijra weeye cilmigibaa meesha yaallo wey marka yuqtal weeye aydan ku noqonaya cinda maalik wa ahlilmadiina wey wa huwa madhabu axmed weeye axmed oo ciraaqiyana madhabkiisii weeye wa fuqaau xadiid fuqaada xadiidka wey fuqaau xadiid laguma kala qaadin ciraaq ha jooge masar ha jooge yeman ha jooge shaam ha joogeen xijaas ha joogeen waxa wey lama kala qaadin fuqaha alxadiis ayaguna halkaasay maray wey waa fuqaha maray wey nasa waa caddeeye weeye calayhi cala alqowl qowlkana iyo xukunkan asaga oo ah in la dilahaya axmed baa caddeeye weeye fii mawaadica boosas iyo amaakan weeye mutacadidatin oo kala duduwan oo lagu weydiiyey oo ka hadlo duruus ku bixinayay ayuu ku caddeeye wuxuu yidhi dimiga waa la dilayaa wey hadduu nebi maxamed ka adbaxo muslim dood asaga kama jirto awshaa dhinac dhow dhacdo yaa soo naqalahu waxaa soo raray asaga qowlka axmed naqalahu qowlaxmed waxaa soo raray wey madhab ahmed wahuwa madhabu axmed sooma dhihin naqalahu madhabaxmed waxaa soo raray markood damiirka waxaad u celinaysaa madhabka u celiyo naqalahu madhabaxmed waxaa soo raray xambal ayaa soo raray xambal ibnu isxaaq ibnu xambal wey imaamu axmed yaa adeeru ah walaalkiis isxaaq ayaa dhalay sheekhuna waaw ayaa soo raray wey musaqri ayaa isaguna yaa soo raray yaxya ibnu eh, yazdaan alwaraaq musaqri ayaa la yihahda waraaq imaamu axmed axmed ibn axmed waraaqaha u ahan jiray oo wax u qori jiray oo garaaniga u ahaa weeye isaguna caalimkaa soo raray wlkhalaal ayaa soo raray abubakr sheikh xanaabila ayaa soo raray wey wa cabdulahi cabdulahi bn axmed ayaa soo raray wa abu aalib ayaa soo raray ragga culamadaha dhan oo qaarna imaam axmed ardadiisi yihiin qaarna ardadiisi ardadiisi ay yihiin ayaa soo raray annahu amar yeeshana yuqtalu waa la dilahayaa weeye saabigii musliman kaana aw kaafiran kala qaadimaya waa dilaya qiila waxaa lagu yiri lamed baa waxaa lagu yiri fiihi dilkan asaga xadiiun xadiis miyaa ku jiraa axmed oo adigale waa la nabi maxamed caaye ma xadiis iyo adilo baad haysaa qaala wuxuu yidhi nacam ha xadiis baan haynaabu masle xadiisi adilana maa masle mujtahada oo lagu ijtihaada anagu aan baarbaarayna maane xadiis carakawaaya ku jirta axaadiisu nacam axaadiisun baa ku jirta minha waxaa ka xadiiu acma baa ka mida xadiiskii indhoolka alladii indhoolkaasoo qatala dilay almar'ata haweenaydii buu dila xiina samicaha markuu maqlay tashkumu iyadoo caayaysa annabiya nabiga iyadoo caaysa sal ala sl buu dila wey uu imaan doona xadiiska asaga imaan doona ninkaa indhoolka haweeney laba cunug u haysa ayuu maqlay nabiga iyadoo caayaysa na waa ku see buu yiri kabacdi tooradiisuu diyaarsaday markay seexatay oy gogosha soo agseexatay oo ogaaday inay gamacday ayuu isku laabay tooradiina calooshu ka saaray afkana waa qabtay waa dilay waa imaan doona waa xadii xusein baa ka mida xadii xusein ibn cumar uu ka warinaayo xusein xuseynka cafan xusein ninka taabicigaa ibn cumar uu ka warinaayo ayaa isagana ka mida ah. dacfi baa ku jira xadiiska asaga atarka isaga ku jira wadaadada qaarna waa taxsiineen qaarna waa tadciifiyaan ayb waa daciifiyaan almuhimkaasna wuxuu ahaa ibn cumar oo maqlay nin raahib ah oo gaal ah ayaa waxaa lagu yidhi ninkaanu nebigu caayay baa lagu yidhi markaasuu ilaahay baan ku dhaartay haddaan maqli lahaa isagoo nebi maxamed caayahaya madaxaan ku dhufan lahaa waa dili lahaa amni looma siin iyo ammaan iyo eh, dimaha looma siin inay diinta nagacaayan nabiga nagacaayaan marka ibn cumarna warkaasu yii qaala imaam axmed wuxuu yidhi walaa yustataabu laga toobad aqbali maayo qaala imaam axmed hadalka wata qaala imaam axmed wuxuu yidhi walaa yustataabu saabiga ninka nbi qofka nebi maxamed caayay rag iyo dumar midku rabaa ahaadee laa yustataabu laga toobad aqbali maayo war toobadkeen la ohan maayo waa la dilayaa rawaahu waxaa warkaa wariyey abubakar baa wariyey wey abubakr fi shaafi kitaabka shaafi abubakr cali cabdاlcaziiz ibnu jacfar almacruuf bigulaam khalaal ayaa le khalaalka hadda aan soo maraynay buu wuxuu u ahaa laazimay ilaa loo bixiyey qulaam khalaal loo bixiy ninkaasuu laasimay cilmigana ka qaatay imaam buu noqday kutub laa matiila lahu ayuuna alifay alifay marka waxaa wariyey abubakr baa wariyey cabdilcaziiz ayaa wariyey fi shaafi kitaabkiisa shaafi la yihahdo ayuu ku wariyey weeye falaa khilaafa wax khilaaf ma jira ismaandhaaf canhu imaamu axmed weeye anahu yuqtalu in la dilaayo dimiga wey yntaid uu burayo anahu amar yeeshanayo yantaid uu burahayo cahdahu ballankiisa inuu burahayo cahdigu ballankiisa u burahayo muxuu ku yidhi imaam ibnu taymiya muxuu ku yidhi abubakar wuxuu wariyey kitaab shaafi wuxuu ku wariyey axmed ka wariyey falaa khilaafa canhu macnaha qowlka asaga cafwan walaa yustataabu rawaahu abubakar baa wari fi shaafi hadalkaa waa dhacay waana dhammaaday inaan laga toobad aqbalayn lana dilaayo warkaa waa dhammaaday falaa khilaafa marka ibn tamiya waa gabagabaynaya falaa khilaafa ismaan ma jirto canhu can axmed wey imaam axmed weeye annahu dimiga yuqtal waa la dilhayaa dimi waa wa annahu amar iyo shaani ama annahu dimigii yantaqidu waa burhaya cahduhu ballankiisiina waa burhaya ballankii ummadda muslimiinta uu kula jiray hadduu nebigoodii caayay waa burhayaa ballankii hadduu burayna bannaanku noo fadhiyaa gaalba god igu jira gaaduunka i ken waa waa ku daaya ila walba dhiigiisu muxuu ku ahaa addamu inamaa yaxrumu ima biliimaan wa ima bilamaan ammaankii meesha waa ka baxay soo ma aha waa lagu heesahayaa waa lagu heesahaya mar haddii amaanki meesha ka baxay wadakar warkaasu marka waa dhacay dimiga warkiisii imaamu axmed waxaa weye waa dhiraandhiriyey sheekh islaam taymi wadakara wuxuu sheegay alqaadi qaadi abu yacla baa laga wadaa haddala saxo qaadi abu yacla ibnu faraac ayaa sheekh alxanaabil ayaa laga wadaa haddii qaadi la yara xanaabila isaga ka wadaan wadakara wuu sheegay alqaadi wuxuu sheegay qaadi abyacla wuxuu sheegay riwaayatan buu sheegay fi dimiyi dimiga riwaayad lagu sheegay riwaayad imaam axmed leeyahay ayuu sheegay wy imaam axmed waa wadaadada ugu riwaayada badan waxaa laga yaabaa dhowr iyo toban riwaayadood fii mas'ala waaxida imaam axmed inaad ka aragto imaam shaafici qowleyn iyo waxaasab laga hadlaya mowta waxaa weye imaam axmed aad bay u badan yahay aqwaashiisu marka wadakara qaadi wuxuu sheegay abyacla riwaayatan buu sheegay fi dimiyi buu sheegay wey anahu laa yantaid dimiga anahu dimiga ama anahu amar yashanay laa yantaqidu ma burahayo cahduhu cahdigiis ma burahayo cahdiga dimigu ma burahayo saas riwaayad ah ayaa axmed uu ka sheegay qaadi wey ayb watabacahu qaadiga waxaa ku raacay watabacahu qaadiga waxaa hawshaa ku raacay jamaacatu min alasxaab baa ku raacay asxaab axmed aha ku raacday ka shariif oo kale weeye shariif aw jacfar weeye hawlo masaa'il buu leeyahay iyo axdaad buu leeyahay aada muhiim u ah oo taariikhi laakiin wakti haye shariif abu jacfar haashim la yihahdaa waqtimaa isaga tegaya wa ibn caqiil baa ka mida saaxib ulfunun ayaa ka mida waa bilkhaaab baa ka mida wey ninkii tamiidka iskala usuliiga iyo eyrkiisba iska lahaa iyo hidaaya iska laha kutubda usuliga fiqigaba iska lahaa wey xanaabiladu aad u ictimaadaan w xulwaani baa ka mid ahaa wey xulwaani isagana ka ay isaguna ka mid ragga culimmada maxamed ibn cali alfatx ayaa isagale shan boqol iyo shantan dakaruu waxay sheegeen markay xaafi waxay ku raaceen qaadiga masaladaasi ku raaceen iyagoo riwaayadaas ayay sheegeen wey dakaruu waxay sheegeen asalka waxaa ku qoran fa in lagu daro laakiin hadda wuu gooyey bacdi wuu gooyey fadakaruu waxay sheegeen fii jamiici alacmaal acmaasha dhammaanteed bay ku sheegeen allatii acmaashaasoo fiiha dhexdooda uu ku sugan yahay qadaadatun ay dillatun wacaybun uu ku sugan yahay alqadaada waxaa wey hiya adillatu walcayb baa cay iyo liidid muslimiinta la liido ama aad qof liido ayaa waxaa la qadaadatan baa la wahiya dillatun wa caybun baa la marka waxay sheegeen dakaru waxay sheegeen fii jamiici acmaal acmaashi oo dhan allatii acmaashu fiiha uu ku sugan yahay qadaadatun liidid iyo ugu sugan tahay calalmuslimiina muslimiintoo dhan wax alla wx muslimiinta liidid iyo ugu sugan tahay muslimiintoo dhan iyo wa aaxaadihim iyo ashkhaastooda wey gooni gooni qof qof gooniya ama jamaaca gooniya ama beled gooniya ugu sugan tahay oo ahaatay ceebtaasi qadaadadaasoo ahaatay fii nafsin nafta ahaatay aw maalin maal ahaatay aw diinin diin ahaatay mila sabbi sabbigoo kale eh riwaayatayni laba riwaayo ku sheegeen wadaadada maxay sheegeen wadaadada waxay sheegeen buu ku yidhi acmaasha liidid ugu sugan tahay muslimiintao dhan ama muslimiinta qaybo ka mida ah, liididdu ha ahaato nafta muslimiinta oo dee waa la dilay qofka tusaalaan qofka muslimka ah, ama ama baa la qaaday waa la dhacay oo isbaara loo dhigtay ama baa la duray sida iyo sabdigoo kale caydoo kale riwaayatayni laba riwaayo ku sheegeen riwaayatayn laba riwaayo ku sheegeen oo waxay dhaheen labadaba laba riwaaya ku jirto oo ah cahdigiisi waa burhaya iyo ma burhayo laba riwaayo ku sheegen laba riwaayo ayay ku sheegen ayb ibn taymi ridi doona maa itifaaqin ayagoo isku waafaqsan maca itifaaqin ayagoo isku waafaqsan weeye asxaabtu ayagoo isku waafaqsan asxaabtu waxaa laga hadlaya dalla xanaabila laga hadlaya madhab xanaabila socda ila wadaadku waa xambali maadaama xambali yana madkii xanaabiladu ugu hormariyey kabacdi wuxuu ku xujin doonaa shaaficiyada axnaabtana waa ugu dambaysiin doonaa xanaabtana ugu dambaysiin doonaa maca itifaaqin ayagoo isu itifaaqsan yihiin asxaabtu weye asxaabu imaam axmed weeye calaa ana almadhaba madhabku waxaa cahdigiisi inuu buraayo dembigooda intiqaaduhu intiqaadu cahdi dembi inuu buraayo dembigiisi wey dembiga axaadiis inuu ku buraayo bidaalika hawsha ayada oo sabiga waa ku burahaya waa isku waafaqsan yihiin laba riwaayad ha jirto laba riwaayadood ha la sheego laakiin cahdigiis ma buraayo ma buraayo waxay isku waafaqsan yihiin oo madhabki oo la fadwoonaya cahdigiisu waa burahaya marka labada riwaayad iyo madhabka way kala duwan yihin riwaayaadka markii la sheegay khilaaf ku jira yaa waxa le maa huwa almadhabu ma huwa muft ma yuqda maxaa la xukumaa almathalu waxaa weeye yantaqidu cahduhu bidaalika oo sabiga iyo muslimiinta dhib in loo geystaa waa ku burhayaa riwaayatayni laba riwaayo intaqda bidaalika riwaayataynka ma loo riwaayo sheego riwaayateynka marka asalka u noqoto hadal saa isugu dhow oo riwaayatayn uu ku jiro ma jiro hadalkaa marka hadda riwaayateyntan dambo meesha ku qoran waxaa weeye ma fahmin anugu wuxuu wadaadka u soo celiyey wadaadka u soo celiyey inay sabqi tahay iyo in kale wallahu aclam laakiin meelo dambe ayaa riwaayatayn oo takhriij looga hadlaayo ayay riwaayatayn dhaceen laakiin laba riwaayo oo kabacdi la soo celiyo meeshaa ku jirtaa ma jirto asalka waana haynaa asalka waan fiirinay ayb marka wax macnaha hadda kusi jira ma jiro uma intaas kabacdi buu ku yidhi haaulaa'i kuwa ayaga ah kuwa ayaga ah kullum dhammaantood kuwa weeye kuwa riwaayataynka sheegay iyo kayrkoodu ah, kuwa riwaayataynka sheegay oo qaadiga iyo intii ku raacday oo shariif iyo caqiil iyo ahaaday iyo e, abukhaaab iyo xilwaaniya ahaadeen kuwaasoo dhan way kullum dhammaantood dakaruu waxay sheegeen anna saaba rasuuli nebi maxamed ninkii caaya yuqtalu waa la dilahayaa wain kaana dimiyan dimiba haada waa la dilahayaa wa anna cahdahu cahdigiisa ballantiisiina yantaqidu waa burhayaa kortooda saasay sheegeen gabagabadii iyo nuxurkii maxay sheegeen uma haaulaahi kulluhum dakaruu waxay sheegeen wey anna saaba rasuul yuqtalu wain kaana dimiyan haada waa la dilahayaa wa anna cahdahu ballankiisiina yantaqidu waa burhaya hawshaas sheegeen qaala sheekhuislaam wuxuu yidhi wa haada warkaa asaga oo ah in la yidhaahdo caadigiisu waa burhayaa waana la dilahaya warkaa asaga ayaa aqrabu wahaada aqrabu min tilka min tilka ariiqati ariiqadaa tanaa ka fiican oo ka dhow oo nusuusta axmed iyo diinta shareecada uga dhow wahaada warkaan asaga oo in la yidhahdo caadigiisu waa burhayaa waana la dilahaya ayaa aqrabu dhow min tilka ariiqati oo ariiqadee ah ariiqadii lahayd anahu laa yantaqidu cahduhu ariiqadii iyo riwaayad ariqada wuxuu la jeedaa riwaayadii riwaayadii iyo ariiqadii lahayd ana cahdahu laa yantaqid riwaayadaanaa sawaabka uga dhow oo ka fiican ayib hadday saas tahay waan fahnee laakiin riwaayadii la sheegay maxaad ku fasiraysaa wuxuu ku yidhi wa cala riwaayati riwaayadii haddaan qabanno allatii riwaayadaasoo taquulu oranaysay laa yantaqidu cahdu bidaalika oo sabiga ku burmay riwaayadii fainamaa daalika haddaan u qiil bixino oon fasirno fainamaa daalika hawshaa waxay ku dhacday weeye oon cahdigu buraynin idaa lam yakun hadduusan ahayn mashruuطan calayhim kuwa dushooda la shardistay oo markii ballankii cahdiga lala gelaayay aan la oranin nebiga naga ma caayi kartaan diintanada ma duri kartaan isbaaro nooma dhigan kartaan gabdhaha naga ma kufsan kartaan haddii aan shuruud loola dhigan ee ballan guud lala dhirgalay oo aan muslimiintan ku hoos noolaanayna jisiina waa bixinayna basaaliya wax kale oo ballan lalama gelin hadday saa tahay kabacdina ay nebiga tacniyaan riwaayaddaas markaasay imaanaysaa waxaa la leeyahay maadaama markii hore aan loo sheegin oon lagu shardinin dee cahdigoodii buri mahayo riwaayadda halkaasi kasoo booda saasaa lagu fasirayaabu marka riwaayaddaas waxaan ku fasirinaha fainamaa dalika waxay noqonaysaa idaa lam yakun mashruuطan sabiga haddaan lagu shardisan calayh dushooda fain kaana mashruuطan haddii lagu shardisay oo la yiri diinta ma caayi kartaan nebiga ma caayi kartaan alla ma caayi kartaan muslimiinta ma layn kartaan hadii lagu shardistay fa fiihi wajhaani laba waji bay ka leeyihiin haaxanaabiladu eh, ka leeyihiin fa fiihi wajhaan in badan baad weji shaaficiye maqashae fa hunaa waxa wujuh maxaa leeyahay wajhaan lilxanaabilaw fa fiihi laba waj eh, wajhaan laba waji ku jirta laba waji ayay soo rareen wey haddii uu mashruud ahaa calayhim dushooda laba waji soo rareen wey axaduma midkood waxaa weeye yantaid waa burhaya cahdi waa burhayaa waana la dilhayaa qaalahu waxaa yidhi warka asagaa alkhiraqiyu baa yidhi abuqaasim cumar ayaa yidhi maxamed ayaa warkaas khiraqi khiraqi waa kitaabka uu sharxay ibnu qudaama muqni ibnu qudaama aad taqaano hadda noo yaalla oon akhrisanno waxaa kitaabku la sharxa weeye wuxuu sharxayaa mukhtasaru khiraqi buu sharxaya saddex boqol soddon iyo afartii geeriyooday ayuu maxaa la yidhaahdaa ayuu sharxayaa culimo kale qaada abiyacal xataa waa sharxay qaada abiyacal xataa waa sharxay isaga laftiisu eh, abuqaasim cumar bin maxamed wuxuu ahaa caalim buu ahaa aabbihiis baana caalim ahaa oo kitaabada iyo diintoo dhan baray kabacdina mualifuna marka isaga aabihi laba caalim bay ahaayeen xanaabila ay ahaayeen marka khirqi baa warkaa soo raray wasaxaha warkaa waxaa saxiixiyey alaamidi ayaa saxiixiyey aamidi waad garanaysa aamidi hadda waa laba kaarna kaarna waa shaafici kaarna waa xambali marka shaaficiyun xambaliyun uma shaaficiyun baa la yihahda marka laba kaar ayuu ku daaqaawo warkaas riwaayadaas uu saxiixiyo wthaani wejiga labaad waxaa weeye laa yantaqidu cahdigu ma buraayo ballantuna ma buraysa wey qaalagu alqaadi baa yiri qaadi abuyaclaa warkaayo wejiga isagana yiri labadaa waji ayaa jirta wey labadaa waji markuu kuu sheegay shekh islaam ibnu taymiya riwaayadiina uu kuu fasiray wuxuu ku yidhi duuduubka iyo mahadhadu waxaa weeye waladii midkii calayhi dushiisa ay ahaadeen caamatu mutaqadimiin guud ahaan buu ku yidhi kuwii hore oo min asxaabina annaga asxaabtanooda xanaabilada iyo wan tamicahum cidii raacday oo min almutaakhiriina kuwii dambeeyey ah waxaa weeye madhabkooda iyo waxay ku sugan yihin waxaa weeye iqraaru in la qiro oo la sugo iqraaru in lagu sugo weeye lagu daayo nusuusuhu nusuusa imaam axmed aqwaashiisa iyo nusuushii hadalkiisa in lagu daayo calaa xaaliha xaalkeeda in lagu daayo saa in lagu cahdigiisuna waa burahayaa walaa dilahayaa walaa yustataabu saa in daayo hadalka imaam axmed saasuu ahaa la soco hadalka amed muxuu ahaa hadalka axmed wuxuu ahaa yuqtalu waa la dilahayaa lagana toobad aqbali mahayo saasaa lagu socodsiinayaa adilaana u haysanaa marka wuxuu ku yihi waladi qowlkii iyo madhabkii waxaa wey cali dusha ay ahaadeen caamat lmutaqadimiin culummadanadu meeshay u badnaayeen ama kurtigoodba ay mareen min asxaabina annaga asxaabtanada iyo waman tabicahum ciddii raacday asxaabtanada xanaabilada waman tabicahum ciddii raacday oo min almutaakhiriin oo mutaakhiriina xanaabila iyo keyrkoodba ah iqraaru waa in loo daayo oo lagu sugo nusuusuhu nusuusa imaam axmed aqwaasha in lagu sugo calaa xaalihi calaa xaaliha xaalkeeda in loo daayo siday tahay waa in loo daayo addimi yuqtal wa yantaqidu ahduhu walaa yustataam nebi maxamed hadduu caayo lagu daayo waqad nasa waa caddeeyey weeye calaa anna saaba rasuuli nebi maxamed alay slam ninkii caaya yuqtalu waa la dilahaya wayantaqidu waa burhaya cahdu cadiis waa burhaya imaam axmed nas buu wakada sidaasoo kale waxaa la mida ah oo asna nas u sheegay man jasa qofka muslimiinta jaajuusa qofkii dimi ah oo muslimiinta jaajuusa wakada man jasa cala muslimiin muslimiinta qofkii jaajuusa jasa yajusu macnaha muslimiinta qofkii jaajuus oo muslimiinta jaajuusa oo xogtooda gudbiya oo gaalada u sheega oo faylan u geeya oo dimia ah laga hadlaaya awsana ka bimuslimatin gabar muslimiina ka zinaysta qof dimigo muslimad ka zinaystay aw qatala dila musliman qof muslima dila aw qaaca ariiqa ama jidka gooya howlahaasoo dhan qofkii dimiya oo nagu hoos noole muslimiinta ku sameeya asagana cahdigiisi waa burahayaa waana la dilahayaa lagana toobad aqbali maayo mar hawl nebiga hadduu caayo hadduu muslimiinta jaajuuso gabar muslimad hadduu ka sinaysto muslim hadduu dilo isbaara hadduu noo dhigto hawshaasoo dhan dhammaan caadiisuna burahaya waana la dilahaya taa waa masalo dhinac bay kaaga dhacda masale labaad buu hadda rabaa inuu kiciyo wuxuuna ku yiri waa sidoo kale wuxuu caddeeyey oo gooni u caddeeyey imaamu axmed calaa ana qadfa almuslimi inuu muslim qadfo qof dimiyo aw saxara ama uu sixiro saxara aw saxarahu uu sixiro ah, aw sixiro asalka waxaa ku qoran ana qadfa muslimi aw sixirhu saasa ku warwasinka loo siibo marka wanasa wuxuu caddeeyey w ana qadfa muslima qof muslima oo la qadfo aw saxrahu amaw sixrahu inuu sixiro maxaa qof dimiya ayaa qof muslima wuxuu ku yihi zaalibaad ama wuu sixrayba falanfalow buu ahaayo laa yakuunu ma ahaanayo qadfigaas iyo sixirku ma ahaanayo naqdan mid burinahaya lilcahdi ballantii lala galay ma burinahayo si goonihu imaam axmed wuxuu u yidhi war qofkii nebi maxamed caaye oo dimi ah ama muslimiinta jaajuusa ama gabadh muslimada ka sinaysta ama muslim dila ama isbaaro u dhigtaa caadigiisu waa buray waana la dilaya ka waa xukun gooniyo masalada dhinac u dhacdo mas'alo labaad haddii qof dimiyu uu qof muslima sixiro ama uu qajfo asaga maxaa xala ah? ku horuu la mid yahay isagoo ka duwan may ku hor la mid caadigiisu ma burahayo laakiin maxaa lagu samaynayaa haddii hadday qadaf yahayna shaabuug baa la marsiinoo shareecadu meeshay marsiin baa la marsiinaya hadduu sixir yahayna ayana xawsha xadkiis baa la marsiinaya oo dil ayaa la marsiinaya baab gooniya la marsiinaya baab gooniya oo kii muslimiinta la marsiin jire halkaasaa looga qirbaanaya maanaa xuduud baa laga oofinaya laakiin cahdigaa bura iyo halka midna la aadmayso halkaa la aadmayso marka laba mas'alo oo kala duwan weeye wadaado xanaabilaha marka isku mid ka dhigay isku mid ka dhigay saas sheekh islam taymi u sheegay wey laakiin u naga daayay ah saaxibu mukhtasar qaala sheekhulislaam wuxuu yidhi wa haada huwa alwaajibu khilaaf baa limeesh ku jire labadaan masalo ma isku ma laga soo qaadahaya oo takriiju ma lagu samaynaya taasaa khilaaf ku jira qaala shekhulislaam wuxuu yidhi wa haada warkaan asaga ah warkaan asaga ah ayb waqtigu miyuu iga dhamaada haaficiyadaan gaarsiin marka qaala shekhislam wuxuu yidhi wa haada qaala shekhislam wuxuu yidhi wa haada huwa alwaajibu midkan wey midka waajibka ah oo kee ah in nabi maxamed ciddii cayday ciddii muslimiinta jaajuustay iyo inta lagu cadfo la socdo xukun gooniya ay tahay cahdigiisu burayo la dilahayo qofkii nbiga qofkii muslimiinta qadfay ama sixirayna xukun gooniya ay tahay saa waa loo kala qaado wahaada huwa alwaajibu waajibku waa kaas buu wahaada huwa alwaajibu waajibku waa kaas weeyo muxuu yahay taqriiru waa lagu sugo loo daayo nusuusii imaam axmed nusuustii saa waa loo daayo oo labadaa mas'ale saa loo qaado oo laysku dhex qasin weyo oo falaa yukharaju laguma soo saaro minhaa ayada mid ka mida shayun shay laguma soo saarayo falaa yukharaju minha shayun shay laguma soo saar takriij laguma sameeyo lilfarqi oo maxaa kala duwanaashada weeye bayna nusuusihi nusuusta udhaxaysa takriijka waa taqaanaa shaaficiyada takriij maxaa la yihahda takriij shaafici waa taqaanaa altakriij wannaqdu madhab shaafici waad garanaysaa kutubta nooga qorantabe takriijku waxaa weeye madhab shaaficiya in imaam shaafici an yujiiba shaaficiyu bixukmaynin mukhtalifayn laba xukun oo kala duwan imaam shaafici ku jawaabo fii suuratayni mutashaabihatayni laba suuro isu shabbahaya tayb walam yadhar maa yasluxu lilfarqi baynahumaa wax farqoo udhexeeya aysan kuu muuqan laba mas'alo oo isu eh ayuu laba qaaboo kala duwan ugu jawaabay wax farqigoo kuu muuqdana ma jiro fa yunqalu asaab ama fa yanqalu asxaab asxaabtu marka jawaabtiisii bay raraan xaggee u raraan fii kulli markaase waxay ku leeyihin mas'alada waxaa ku jirta qowlaani qowl mansuusun wa qowl mukharajun baa ku jira qowl mansuus ee qowl mukharaja ayaa ku jira mansuusku waa kuwa ku hadlay mukharajkuna muxuu yahay waa kii la soo raray oo mas'ale kaloo iyada u eg laga soo raray oo la keenay meeshu marka fii kulli mas'ala qowlun mansuusun wa qowl mukharajaa ku jira xanaabiladuna waa leeyihiin tii marka sheekh islam wuxuu ka hadlay wuxuuna ku yiri qaal sheekh islam wuxuu yiri wa hada huwa alwaajibu waajibku waa saas takriiru nusuusi nusuusta waa in saa daayo oo mas'alo walba goodida loo daayo oo la oran tusaale ahaan haddii saabigu uu nebi maxamed caado dibigu hadduu nebi maxamed caado ama gabadh muslimiid ka sinaysto ama muslimiinta jaajuuso ama uu dilo ama uu dariiqa goosto laba riwaayaa ku jirta iyo laba qowl baa ku jirta oo midkoodu yahay waa burahayaa cahdigiisii midna ma burahayo marka kolka ma fahamteen saa waa inaan la oran oo qowlo mansuus yahay markaas qowlo mukharaj yahay masalada ku saabsan qadfulmuslim wa sixrihina aan la odhan laba qowl baa ku jiro qowlo waa mansuus qowlo waa mukharaj oo midka mansuuska muxuu leeyahay caadigiisu buri mahayo midka e, mukharajkaana muxuu leeyahay axdigiisu waa burahayaa waana la dilhayaa saa la oran wey maslada saa loo dhig marka wuxuu kiri wahada huwa alwaajib waajibku waa saa taqdiru nusuusi nusuusa waa in saa lagu sugo oo mid walba meesheeda leedaayo oo falaa yukharaj waa inaan ugu soo saarin minhaa shayun shay ayada ka mida ah waa inaan midda kale lagu soo saarin lilfarqi farqiga udhaxeeya bayna nusuusihi nusuusa farqiga udhexeeyo saxw nusuusa farqiga udhexeeya oo farqiga udhexeeya muxuu yahay aadaha iyo dhibka ku jira iyo mushkilada ku jirta ayaa kala weyn nebi maxamed oo la caayay muslimiintii oo la laayey muslimiintii oo la jaajuusay muslimiintii oo isbaaro loo dhigto maalkoodii la qaato naftoodii amnigoodii la khalkhalgeliyey iyo qof muslimaho la yidhi zaani baa tahay kabacdina shaabuh lagala daalo laga goostay fari weyn ba udhexeeya marka fara laba masalo marka laysla takhriij ugu samayn karo ma aha wi ha ku qaldaminina saasuu leeyahay sheekh islaam ibnu taymiya waa runtii farqigaasa udhexeeya kabacdu shaaficiya iyo xanafiya iyobaa ku sheega weeye hada bilahi towfiq sal allah waslam ala nabiyina maxamed wala alih asxaabi